qofka mar walba dadka yidhahda waxaasaan kuu sameeyey anigu waxaabaan kuu qabtay anaa magaalada ku soo geliyey <laughs> mid sidaa ku lahaa <laughs> ya mid kale mid bu kulaha anaa qof ka dhigay kan ma adarkii bu yidha dadka anaa qof ka dhigay buu yidhi oo marka hore ma dameer bu amsadayeen yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qofka يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وقال علي وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الناس عليكم بذكر الله فإنه دواء وإياكم وذكر المخلوق فإنه داء الحمد لله إلaahay baan ku xamdinaynaa walaalayaal habeen jimca oo barakaysan masaajidkaas ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu leeyahay ee cibaadada ilaahay loo dhisay allaha nagu kulansiiyey baa mahadleh runtii jasaakum allahu khayran culammadu wayna la joogtaa akhyaarteennii akaabirteennii culimmadeennii laakiin annaku waxaan u imanay keliya ama nii soo ziyaaranay in aan isbaraarujinno uun almawcidatu tadkiratun lilcaalimi wa tacliimun liljaahili baa la yidhi almawcida hadday maali ay ka dhacdo waano iyo naseexo caalimkana waxay u noqonaysaa tadkiro oo cilmigiisii baa la xasuusinayaa jaahilkana waxay u noqonaysaa diinbarashay u noqonaysaa oo cilmi ka maqnaa buu ka faa'iidaysanayaa majliskaas innakuna waxaan nahayba insaan insaan macnaheegu waa kii ilowshaha badnaa insaan bani aadam bashar marka insaankaasi mar walba wuxuu u baahan yahay in la xasuusiyo oo la baraarujiyo oo qur-aanka dhan baa ilaahay ku sheegay inuu yahay xasuusin in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ku sheegay inuu yahay mudakir xasuusiye walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min mudakir فذكر bilqur'aani من يخاف وعيد maxaa bani aadankan markaa la xasuusinayaa bani aadankan waxaa la xasuusinayaa ballankii ay horay u galeen ee ahaa inay alle keligii ay caabudayaan waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidnaa an taquuluu yowma alqiyaamati inna kunna can haadaa khaafiliin aadam calayhi assalaam markii aabbaheen la abuuray ee arlada loo soo dhaadhiciyey jabalu nucmaan halka carafaad ay ku taallo halkaa nebi aadan calayhi salaam oo ku sugan ayaa ilaahay jalla wacalaa dahriga nebi aadan ayaa ilaahay ka soo qabtay arwaaxda awlaaddiisa markaasaa hortiisa lagu sheedhiyey buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahay ballan wuxuu ka qaaday arwaaxda basharka oo dhan oo hal qof uunan ka maqnin ruuxdiisu in uu yahay allaahu rabuulcaalamiin rabbiga macbuudka ee cibaadada mutaystay inuu yahay buu ballan ilaahay ka qaaday uuna qirsiyo ilaahay fa ashhadahum calaa anfusihim markaasaa ilaahay ku yidhi anuu rabbigii ini uumay ee ini arzaaqayay ee iska kiin lahaa miyaanan ahayn qaaluu balaa bay idhahdeen kulligood ballankaasaa bini aadamku ay soo galeen inay ilaahay jalla wacalaa keligii ay caabudayaan oo keligii ay adeecayaan oo keligii ay baryayaan oo keligii ay isku dhuldhigayaan oo keligii ay baahidooda u sheeganayaan ballankaasa bini aadanku way soo galeen laakiin arladan markay yimaadeen basharkii bini aadankii arlada ay yimaadeen qof walba mujtamacii iyo bii'addii uu ku barbaaray ayaa saamayso soo kulu mawluudin yuuladu cala alfitra faima abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi ilmo kasta oo dhasha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fitrada islaamka ayuu ku dhalanayaa ama labadiisa waalidunbaa xagga yahuudiyadda u qaadaayo yahuudi ka dhigaya ama labadiisa waalidunbaa nasraani ka dhigaya ama labadiisa waalidunbaa majuusi ka dhigaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilmaha yar kolba mujtamaca uu ku dhex barbaaro sida ay yihiin buu markaa ilmuhu uu noqonayaa ama qof kastoo adduunka yimiday wuxuu dhalanayaa isagoo qaba fitraddii saliimka ahayd ee ahayd fitrat allaahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah daalika addiinu alqayim fitraddii toosneedee ahayd inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu keligii uu yahay macbuud kala baryo ee la weyneeyo inuu asaga yahay fitradda iyakoo qalbigooga ay ku jirto ayay bini aadamku adduunkana yimaadeen laakiin kolba mujtamaca qofkuu ku dhex barbaaro ayaa marka qofka bini aadanka saamayn iyo raad ku yeelanaya kalaa bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun marka bini aadankii ballankii ilaahay uu la soo galay arlada markay yimaadeen badana ballankii way iloobeen way halmaameen raxmatan minhu jalla wacalaa ilaahay isagoo bini aadanka u naxariisanaya oo mar walba addoommihiisa khayr u khayr mirayo oo jecel ayaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu u soo dejiyey kutub waxauna u soo diray maaragtana ergo boqol iyo intaasoo kun oo nebi oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban dhowr iyo toban rusul ay ahayd iyo intaasoo suxuf iyo intaasoo kutub oo shareecada oo ilaahay jalla wacalaa bini aadanka uu samada uga keenay ayaa ilaahay bini aadankan u soo diray si bal bini aadankan ballanka ilaahay ay la galeen aynan u halmaaminay mar walba u xasuustaan oo qur-aankii aayaad aayaadka ilaahay lagu garta bay culimmadu yidhahdeen waa laba aayadood midna waa middan inala hadlayso waa qur-aankii midna waa middan maaragtaane aan arkayno aayaatullaahi almanduur iyo aayaatullaahi almantuuq aayaadkan mantuuqa waa qur-aankan weeyaan haddaad qur-aanka u fiirsato boqolkii siddeetan qur-aanku wuxuu bayaaminayaa ilaahay cadamadiisa iyo nolosha dambe ee weyniga badan buu qur-aanku ka warramayaa juscamo oo keliya sagaal iyo toban meelood baan u malaynayaa inay tahay ilaahay inuu ku sheegay inuu cirkiya dhulka isagu abuurtay hal mar oo keliya hadduu sheegan lahaa way ku filantahay xujo cid ilaahay ku haysatana ma jirto laakiin limaada allah casa wajalla muxuu ugu celcelinayaa uu leeyahay cirkiya dhulka aniga abuuray waxaa lagaa dhaadhicinayaa tawxiid ilaahay horta garo ilaahay macrifo ilaahay dhaba u garo haddaad ilaahay garata markaa inaad adeecdaa kuu dhib yaraan marka bani aadankan muhimadda ugu weyn adduunka loo keeno waa ina ilaahay aynan iluubin waxaan adduunka ad arkayso oo dhan waa ikhtibaar adaa lagugu eegayaa nin saalixiinta ka mid a ah inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa laba weliga aha iloobin buu ka yidhi labana weliga aha xusuusan lacallahu luqmaana alxakiim inuu ahaa marartu bikaiiri min alambiyaa buuhi nebiye fara badan ayaan suxbad la soo yeeshay majaalistoodii sideed mas'ale ayaan ka soo faa'iidaystay buuhi ee iga bara inankaygiyow haddaad salaada aad tukanaysana qalbigaaga ilaali dad haddaad la fadhidana carabkaaga ilaali cunto haddaad cunaysana calooshaada ilaali aqal dad hadaad gashana indhahaaga ilaali ku yidhi haddaad salaad tukanaysid qalbigaaga ilaali oo qalbigaagu yuunan meel kale u jeesane qalbigaagu salaada dhexdeeda ha ku mashquulo allah casa wajal allahaad hor joogto qalbigaaga ku mashquuli dad haddaad la fadhidana wuxuu ku yidhi carabkaaga ilaalso aqal dad haddaad gashanaya indhahaaga ilaalsho cunto haddaad cunaysana maaragtane calooshaada ilaalso labana weligaa ha iloobin buu ka yidhi labana ha xasuusan labada uu ku yidhi ha xasuusan waa labadee dadka wanaagga aad u samaysid weligaa ha xasuusan buu ku yidhi dhibaatada adiga ay kuu ha xasuusan buu ka yidhi inaani laa tansaahumaa wa inaani laa tadkurhumaa buu ka yidhi laba weligaa ha xasuusan haba hadal qaadinba ixsaanaka ila annaas wa isaa'atuhum ilayka wanaagga dadka adu aad u samaynaysid weligaa ha xasuusan haddaad ummadda aad wanaag u samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad cilmi baraysid ilaahay dartii u bar haddaad u ixsaan samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad u shafeecad qaadaysid ilaahay dartii ugu shafeecad qaad haddaad wax dayminaysid ilaahay dartii u daymi waxaad dadka u qabanayse wanaaga marka u horraysa waa inaad u qabataa alla dartii dhibaatada dadku ay kugu sameeyaanna weliga ah xasuusan buu ka yidhi iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ixsaankaad u samaynaysid haddaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan gallad sheegta inaad noqoto aad halis u tahay gallad sheegte galla sheegtana waayo oo ilaahay saddex waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay maalinka qiyaamaha saddex la hadli maayo xaggoogana ilaahay daymooni maayo dembina ilaahay ka dhaafi maayo cadaab kulul oo daranna way leeyihiin saddex jeer buu nebigu erayadaa ku celiyey abudar alkhifaari ayaa yidhi khaabuu wa khasiruu man hum yaa allah way hoogeen wayna khasaareen kuwaasi ayay yihiin nebi allow noo sheeg markaa buu nebigu yidhi almannaan waa ka dadka u gallad sheegta buu rasuulku yidhi gallad sheegte qofka mar walba dadka yidhahda waxaasaan kuu sameeyey anigu maxaa baan kuu qabtay anaa magaalada ku soo geliyey <laughs> mid lamid sidaa midkale <laughs> mid bu kul anaa qof ka dhigay kan maad arkay bu yidha dadka anaa qof ka dhigay buu yidhi oo marka hore madameer buu amsadaayeer yacni kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galayaa qofku anaa sameeyey iyo anaa wax kaa dhigay iyo anaa dadka kugu daray iyo haddaan anu jirin maba jirteen iyo may waa inaad ahaataa marka u horraysaba haddaad ummadda wax u qabanaysa ilahay darti wax ugu qabo laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukuura ikhlaasku waa cajiib allahayna siiye ikhlaaska man camila camala ashraka maci hayrii taraktuhu wa shirkahu xadiis alqudsi ilaahay waa kii lahaa man camila camalan qofka camal sameeya adduunka dusheeda camalkaasuu sameeyeyna aniga cid kale igu ladhay baa ilaahay yidhi ii shariig yeelay camalkiisa iyo shirkigiisa qiyaamaha waan uga tagaa baa ilaahay yidhi saddexda qof ee ugu horraysa uu nebigu sheegay sal allahu alay wasalam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexdee waa caalim waa taajir sakhi ahaa iyo nin mujaahid ahaayoo loo malaynaya inuu diin u dhintay saddex camal oo waaweyn bay la imanayaan kan waa mujaahid buu ahaa kana wuxuu ahaa caalim buu ahaa ummaddu cilmiga berayo qaari buu ahaa kana wuxuu ahaa maaragtaane sakhi maalqabeen ayuu ahaayo xoolihiisa u bixin jiray saddexda camal ay la yimaadeen ilaahay hortii saddexda camalba waxaa ku ladhnaa ma aragtaane shirki baa ku ladhnaa dadna markaasa ilaahay odhanayaa aduu waad u dhimatay waad soo dhimatay laakiin aniga dartay umaad soo dhimane in lagaa idhaahda hebel waa nin dagaalyahan ayaad u soo dhimatay waana lagu yidhi adiguna qaari baad ahayd qur-aan akhris fiican ama waacid ummadda wacdiye ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhegaystaan wacdiga markaad jeedinayseed ummadda wax u sheegaysa ama aad waxbaraysidna aniga dartee umaad barayne hebel waa nin caynkaasoo ummadda wax u sheego carab fasiix ah, ayaa fasiixi hal lagula yidhahdaa islahayd kanna waxaa la odhanayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kastoo khayra xoolaha waad ku bixinaysay hadday masaajiid tahay hadday madaaris tahay hadday aytaam tahay laakiin waxaad u bixinaysa waa hebel waa sakhi hal lagu yidhaahdo saddexdiinnaasi waa laynii yidhi adduunka dusheediiye agtayda waxaad ku leedihiin waa naara naarta ku tuura la odhan doonaa xadiidka abaa hurayra radia allaahu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxda halisu gaadho ayuu xadiidka nebigu ka maqlay uu sheegi jiray lilaahi waa inuu ahaadaa qofka muslimku waxaa dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa camalkaaga aakhiro camalkaaga adduunyada ha ku doonin cabdilaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh ayaa lagu yidhi manin naas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu alculamaa dad haddaad i weyddiiseen dad waxa weeyaan waa culammada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana aakhirada yaqaana ee shareecadda islaamka yaqaana dadkaasuunbaa dada markaasaa lagu yidhi famanilmuluuk kuwa haddii aad dad ku sheegtay haddana boqorraduna ayay yihiin markaasaa yuu yidhi azuhaad waa dadka zaahidiinta adduunyada ka zaahiday ee adduunyada bedbidhkayga waxaa dul yaalla waxba aanan u arkayni markaasaa lagu yidhi ma tawaaduc tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaasaa lagu yidhi adtakaburu cala alaqniyaa dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aanan u ark waxba adu aad u arkin oo agtaada qiima aanan ku yeelan taasaa tawaaduc la yidhahdaa buu ku yidhi markaasaa lagu yidhi faman sufaha dadka sufahaduna ayay yihiin maangaabka caqliga aan lahayn wuxuuhi alladii ya'kulu diina biddunyaa waa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magacaa diineed haddana dadka adduunyo kaga doonaya wejigiisaa diineed adduunyada u isticmaalaya kaasaa safiiha buu yidhi fanuxsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ixsaan u samayno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxaa kaluu ku yidhi ninkaasi inankiisa markuu la dardaarmaayey dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaanna ha xasuusan buu ka yidhi waxaad noqotaa qof saliimu sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaadaa nadiif muminka qalbigiisu ili iyo xasad iyo bukdi waa inuu ka ahaada saliim waa kii nebigu lahaa xadiis fi sunan nin ahlaljanna inagu soo bixi doonaa nin saxaabada ka midaa ah soo galoo soo weysaystay saxaabadu ninkii bay fiiriyeen haddana maalin labaad buu nebigu yidhi nin ahlujanna inoo soo geli doonaa isla ninkiibaa soo galay haddana maalin saddexaad buu nebigu yidhi nin ahlujanna inoo soo geli doonaa isla ninkii baa soo galay cabdulaahi binu camar binu caas radia allaahu canhumaa ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yidhi aabbahay baan isa soo diinnee i marti qaad markaasuu marti qaaday aabbihiina ismay soo diideen wuxuu rabay keliya inuu arka bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlaljanna ha soo aragtid buu ku yidhi aragtid buu islahaa ah. iyaku khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen inagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa inaga zamankeennan dadkii adduunyay u tartamayaan adduunyo adduunyay u kala badinayaan caliy bna abi aalib radia allaahu ayaa lagu yidhi siflana dunyaa adduunyada calioo bal noo sifee markaasuu ku yidhi maa asifuhaa maxaa niigu safeeyaa awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa wa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab buu ka yidhi ka sheegaa buu yidhi awalkaygu waa canaa waa tacab waa daal bal maanta adduunyada jooga eega qof walba waa daallan yahay inankii baa daallan oo aabbihii baa daallan oo faqiirkiibaa daallan oo maalqabeenkiibaa daallan oo madaxdiibaa daallan oo shacuubtiibaa daallan oo hooyaa daallan oo inantiibaa daallan oo jaamicigiibaa daallan oo kii maalka haystaa daallan oo kii faqiirka e, ahaabaa daallan kii miiga joogaa daallan kii diyaaradaha wadaybaa daallan awaluhaa canaa buuhi cali bnu abi aalib adduunyada haddaad ii awalkaygu waa daal waa tacab waa tacab waa daal maba nasanaysaan ba war maa la nastaa ma nasanaysid wa aakhiruhaa fanaa maxaa ka dambeeya dhammaad ama adigaa dhiman ama adduunyadaa kaa hor dhaqaaqay xalaaluhaa xisaab teeda xalaal kugu soo gashayna xisaab baa ka dambaysa wa xaraamuhaa ciqaab teeda xaaraan kugu soo gashay walciyaadu billaahna waa cuquubo adduunyada dusheedii aakhira waa lagugu ciqaabay xaaraanteeda man istuqniya fiiha futin waman iftaqara fiiha xasan buu yidhi adduunka dusheeda ninka ilaahay hanti uu siiyana hantidaa uu ku fidnoobi xisaab iyo daal iyo rafaad iyo cidhiidhi iyo walwal iyo walbahaar iyo istarees iyo walaahow unbuu ku jiri ka adduunyada aanan haysana faqiirka noqdayna murug unbuu ku jira isaguna murug midna xisaabteediibaa dawakhisay midna walwalkaygiibaa hayo halkeen ka helaada unbuu hayaa soo adduunka iskaga meedayneen asxaabta nebigu aakhiraday u tartamayeen jannaday u kala badinayeen wa fii daalika falyatanaafasahi almutanaafisuun maadaamuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu saddex maalmoodoo isku xigta uu yidhi nin ahlaljannaa inoo soo geli doonaa cabdulaahi binu camar wuxuu raadinayaa ninkani wuxuu ku mutaystay jannada ma sabab saddex habeen markuu martu martuuhaa wax acmaal oo ziyaadaah oo inta iyo kuwa ay qabanayeen dhaafsan markuu ka waayey ayuu yidhi aabbahayn ismaan soo diidine saddex maalmood buu nebigu yidhi helaljanna inagu soo bixi doona adigaana noo soo galee camalka aad helaljannaha ku noqotay ee maqaamka aad ku mutaysatay baan rabay inaan kaa arkee wax acmaaloo dheeraadoo annakaadna dheer tahayna ma arka buu ku yidhi salaadiina waa shanta waqti baa tukataa saacadaha dambena witridaad u kacdaa habeenkiina cibaado badan kaama muuqato salaata leylkaagu ma badno munaajaadkaagu ma badno qur'aan akhriskaagu ma badno markaasuu yidhi huwa maa ra'ayta buu idhi intaa aad khayrka aad idigu intaa aad igu aragta unba anigu aan sameeyaa wax kalama sameeye buu ku yidhi markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buu yidhi adiga kaa qarsoon oo aanad ogayn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexdaa buu qofna caloolxumo caloosha aan hayn salaamatu sadri saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigoogaa fiicnaa iyoka salafku waxay odhan jireen abi bakr sidiiq radia allaahu canhu saxaabada rasuulka iyo ummadda nebi maxamed soon iyo salaad maaha wuxuu ku dhaafee bishayin waqara fii qalbihi nuur qalbigiisa ku dhibcay ayuu abubakar ummadda ku dhaafay qulubtooda ahayd qulub nadiifa ah. marka dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan ha xasuusan iska saamaxa iska cafi khasawaadkii nebigeena sal alla alay slam khaswad ka mid a ayaa markuu nebigu khanaa'imtii u qaybiyey saxaabada nin ayaa yidhi markaa qismadan la qaybiyey lagumana cadaalad falin ilaahay dartiina loogama jeedo buu yidhi hadalka ayaa lagu leeyahay nebiyullaahi moxamed calayh isalaatu wasalaam olu fiirsada nebiga sicatu sadrihi qalbigiisa balladhkiisa eeg iyo baaciisa cabdulaahi bnu mascuud radi allahu canhu ayaa hadalkaa maqlay war maxaa tidhi qismadan la qaybiyey xoolaha sidan loo qaybiyey lagumana cadaalad falin oo cadaalad laguma qaybin ilaahay wejigiisana loogama jeedo buu yidhi hadalkaa ka warrama intuu leegyaha dembi ibnu mascuud radia allaahu canhu wallaahi ma qarinaya nebigaan u sheegay buu yidhi markaa buu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiga wejigiisii baa bedilmay markaa buu nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi in lam yacdil illaahu wa rasuuluhu faman yacdilu buu nebigu yidhi ilaah rasuulku hadday cadaalad iyaku samayni waayaan oo cadaaladdu xaggooga ka imani waydo ayaa kaloo cadaalad samayn buu rasuulku yidhi ereygaa markuu nebigu yidhi ayuu yidhi walaalkay muuseba calayhi salaam intaa in ka badan baa la dhibay oo uu sabray buu rasuulku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allaahu mima qaaluu wa kaana cinda allaahi wajiiha walaalkay muuse calayhi salaam intaa in ka badan bay qoomkiisu ay dhibeen u sabray aniguna waan sabrayaa buu rasuulku yidhi markaas salaamatu sadri labadaa weligaa wuxuu ku yidhi ha xasuusan labana hayloobin ilaahay hayloobin daarta aakhirana hayloobin buu ka yidhi allah wadaar alaakhira allah waa kii ku abuuray ku jirsiiyey daarta aakhirana waa daartaan kulligan u wada noqon doonno xaggeeda weeyaan allah waa kii ku abuuray muxuu kuu abuuray macrifadiisu ilaahay kuu abuurtay cibaadadiisaa ilaahay kuu abuurtay aakhiraduna waa daartee waa daarta addoommaha ilaahay uu ku sugayo ee addoommaha lagu xisaabi doono weeyaan inna yowma alfasli kaana miiqaata yowma yunfaku fi suuri fata'tuuna afwaaja wafutixat الsamaa'u fakanat abwaaba wasuyirat اljibaalu fakanat saraaba ina jahannama kaanat mirsaada liلطaagiina ma'aaba ilaahay qur-aanku kaga warramayaa uu leeyahay inna yowma alfasli kaana miiqaata maalinta bini aadanka la kulansiin doono ee rabbigooda ay la kulmi doonaan waa maalintee waa yowma alfasli waa maalinta la kala saari doono weeyaan kii fiicnaa iyo kii xumaa baa la kala saari muuminka iyo munaafiqa la kala saari ahlaljannihi ahlanaarkaa la kala saari kii wanaagsanaaya kii xumaabaa la kala saari yowmaalmasiy yowma alqiyaama labadaa weligaa ha iloobin buu ku yidhi labadaa weligaa ha iloobin allihii ku abuuray ha iloobin mar walba xasuusnow oo qalbiga ilaahay ku hay haddaad meheradaada joogta ilaahay xasuusnow haddaad aqalkaaga joogta ilaahay xasuusnow haddaad miskiidka joogto ilaahay xasuusnow haddaad cirka joogto ilaahay xasuusnow haddaad dhulka joogto ilaahay xasuusnow weligaa ilaahay hayloobin laanna ilaahay adaa u baahan qalbigaaga inuu ilaahay ka bixin ducadii nabigeenna sal alla alay wasalam ugu badnayd uu ku ducaysanayay maxay ahayd yaa muqaliba alquluub habbit qalbi calaa diinik quluubtuna waxay ku jirtaa buu nebigu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaalaa asaabicdiisa laba usbuuc oo ka mid ay ah ku jirtaa buu nebigu yidhi yuqallibuhaa kayfa yashaa siduu doonaa ilaahay u qalibaa siduu doono markaa nabigeenna ku ducaysanayo lahaa ilaaha quluubta bini aadanka gagadinayow qalbigayga ilaahu daacaddaada ku sug ilaahu qalbiga macrifada ii fadhiisi falaa nansa ilaahay nama iloobin isagu isaan ku iloobayna kuma iloobayo khalaqaka fasawaaka uu ku abuuray uu ku jirsiiyey asbaqa calayka wa baaطinah ilaahay nicamtiisii waa ka ku hubiyey teeda muuqatay taanan muuqanba amnigii baa ilaahay ku siiyey amniga iyo amnigayna siiye ilaahay man asbaxa minkum aaminan fii saribihi mucaafan fii jasadihi cindahu quuta yowmihi fakaannamaa xiisat lahu dunyaa bixadaafiirihaa qofka waagu ugu bariistay buu nebigu yidhi isagoo nabad qaba iyo jirhkiisii oo bad qaba quutal yoomkiina maalinta wuxuu cunayeyna haysta buu nebigu yidhi nicmadii adduunyada taalloo dhan waa la siiyey buu rasuulku yidhi waagii baa kuu baryey dadkaagii iyo adigii oo nabad qaba amnigu waa nicmo ilaahayna siiye ilaahay ku mahadiya amniga ha ilaaliyo nicmadda ilaahay uu bixiyo nicmadda ugu weyn waa islaamnimada nicmadda labaadna culimmadu waxay idhahdeen waa caafimaadka nicmad saddexaad haddii la sheegana waa nabadgelyada rabi ijcal hada albalada aaminan amnigu waa qaali ibraahim baa ku ducaystay amniga bishu markay belatuu nebigu ku ducaystuu yidhi allaahuma ahillu allaahuma ahillu biاlyumni wاliimaan wالsalaamati wاlislaam rabbi warabuka allah allahuma ahillu calayna biاlyumni wاliimaan bishii baa belanaysa waxaa sunna inaad ku ducaysatid bishaasi inay barako kuula dhalato barako iyo nabadgelyo inay amni la dhalato inay arsaaqad baraka kuula dhalato in islaamnimada ilaahay kugu sugo in nabadqabna ilaahay ku siiyo nebiyullaahi ibraahim alayhi salaam waxa uu ku ducaysanayay laba shay buu innamadiisa ugu duceeyey markuu beytka ilaahay ugu ducaynayey labadaa maxay ahayd in ilaahay duriyadiisa shirkiga ilaahay uu ka ilaaliyo amnina ilaahay uu siiyo waa tawxiidkii wuxuu israaciyey nabadgelyadii waayo haddaan nabad la haysan sidan masaajidda loo camiri maayo sidan loo soo shaqo tegi maayo marka amniga ilaahay baa haya caafimaadka ilaahay baa haya arsaaqadda ilaahay baa haya waxaad adigu haysata ilaahay baa ku siiyey waxaa kaa maqanna ilaahay unbaa ku haya fanas'al min allah ilaahay wax walba haan weydiisanno ilaahay waa xayiy xishood badane addoonka hadduu gacmaha kor u qaado yidhahdo ilaaha waxaa isii inuu faramadhni ilaahay ku soo cesho waa ka xishoodaa buu nebigu yidhi calayh wasalaam falaa nansa dad badan maanta ilaahay way iloobeen qaar zamankay raaceen zamanka qaar maaddadii baa qaadatay qaar shahawaadkii baa qaatay yaa ka soo ridi markaa yaa u nasteexayn yaa u damqan ilaahay mar walba xasuusnow dadkan ilaahay xasuusi aakhirada xasuusnow dadka aakhirada ugu yeedh mar walba labada qalbigeenna hadday ku weynaato macsiyaddu way yaraanoo taacadda ayaa badan qofku hadduu mar walba ilaahay xasuusan yahay uu aakhirada xasuusan yahay bay culimmadu yidhaahdeen saddex sifa ilaahay siiya tacjiil atawba qofka mar walba ilaahay xasuusan inuu dhimanayana xasuusan baa la yidhi qofkaasi toobadda waa u degdegaa toobadda dib u dhigi maayo wuu degdegi sifada labaada ilaahay uu siiya mataqaanaa qofkaas qanaacatun fi lqalbi arsaaqadda iyo adduunyadana inta ilaahay uu qadaray ayuu qofkaasi raalli ku noqdaa ta saddexaadna baa la yidhi hee annashaatu fi lcibaada daacadda ilaahay buu qofkaas u jajabnaanayaa inaad salaadu kuu dhib yaraato oo soonku kuu dhib yaraado oo qur'aan akhrisku kuu dhib yaraado oo fadhiga miskiidku kuu macaanaado oo diinta barashadeedu kuu dhib yaraato oo camalfalka diintu kuu macaanaato waxaa keenaaya waa haddii qalbigaaga mar walba ilaahay aad ku haysid aakhiraduna ay ku hor taallo labadaasi haddii qalbigeenna ay ku yaraatana laba saddex cuquubo qofka ku dhacda saddex cuquubo cuquubada koobaad waxa weeyaan baa la yidhi toobaddu ayuu dib u dhigtaa horey u toobad keeni maayo ila waad dhimanaysaa isma le isleeyahay waad noolaanaysaa buu isleeyahay qanaaco ma yeelanayo qalbigiisu qanaaco ma yeelanayo waxa adduunka maal yaallo oo dhan siduu ku heli lahaa ayuu habeen iyo maalin ka shaqayn mana helayo halka ka qalbigiisa aakhiradu ku weyn tahay cibaadadiiyo taacaddu u dhib yaraanaysana kana waxaa ku dhacaysa alkasalu fi lcibaada cibaadadii ilaahay baa ku noqonaysa culays miqdaad saxaabiga la odhan jiray radia allaahu canhu ayaa habeenkii markuu jiibsanayo waxaa la yidhi uu gelgelan jiray saasuu u gelgelan jiray sida dhariga marka biyaha la saaro ee dabku ku ziyaaday biyuhu karsamaan siday biyuhu ay isku labaagediyaan ayuu habeenka u galgalan jiray sidaas markaa bay xaaskiisu ku odhan jirtay maxaad la galgalanaysaa maad seexatida markaa buu ku odhan jiray cabsida aan naarta aan ka qabo ayaa habeenkii hurdada iga qaaday buu odhan jiray nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam waa kuwii saxaabadu ku yidhi shibta nebi allow ciradii baa kugu badatay baryahane maxaa jira markaa buu nebigu yidhi shayabatnii huudu wa akhawaatuhaa suuratu huud iyo walaalaheed baa cirada iga soo saaray buu rasuulku yidhi suuratu huud wa akhawaatuhaa cama yatasa'aluun ida shamsu kuwirat ida asamaa infatarat ida samaau unshaqat suuradaha qiyaamaha ka warramaya ayaa nebi maxamed cirada ka soo saaray suuratu huud markii la baadhayna aayadda nebi maxamed cirada ka soo saartay waxay culimmadu ku sheegeen fastaqim kama umirta waman taaba macaka fastaqim kamaa kamaa umirta waxaad ku toosnaataa sidii ilaahay uu ku amray adiga haweecweecan istiqaamada markay culammadu ka hadleen waxay idhaahdeen waa laba buuroodoo affiiqan dushooda u la dhigay oo la yidhi qof bini aadana halkaa dulmar siduu u soconayaa siduu u socon degdeg u socon maayo cabsi buu ku marayaa halkaa cabsi fastaqim kamaa umirta sidee lagu amray ku toosnow xaqa ilaaha ilaali xuquuqda bini aadamku kuu leeyihiin ilaali maalinka qiyaamaha waxaad timaadaa adoo bini aadan waxba kugu sheeganayn aakhira haddaad timaada adoo wax lagu haysto waa kii nebigu lahaa atadruuna man ilmuflis qofka caydha miyaa taqaanaan saxaabadu waxay idhahdeen caydh waxaan u naqaanaa annaku qofka diinaar iyo dirham iyo mataac waxba aanan haysan markaa buu nebigu uhi qofka caydhu waa kee waa banka qiyaamuu la iman doonaa salaad iyo soon iyo zake iyo xaj buu la iman doonaa laakiin dad fara badan baa halkaa hor joogsan doona dadkaas isagay wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkani waa idilay mid wuxuu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay buu iga dhacay mid wuxuu u leeyahy dhiig buu iga daadiyey markaasaa la odhanayaa li waxuu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaadoo ayaka siiyo janna ku geliya markaabaa la odhanayaa weliba dad kalaa hadhay oo addoonka maaragtaane ku sheeganaya xaq markaasaa ilaahay odhan doonaa dunuubta iyo ku ay soo shaqaysteen ka soo qaadoo isaga madaxa u saara dadna naarta ku tuura walciyaadu billaah muflis qofka caydhu waa kaas khayrkuu soo shaqaystayna dad kale ayaa jannada ku aadoo jannada ku galay dembi dad kale ay soo shaqaysteenna isaga ayaa into madaxa loo saaray naarta lagu tuuray marka istiqaamadu waa maxay walaalayaal waa inaad ku xisaabtantaa mar walba adduunyada waxaad ka baxdaa adoo aan waxba lagugu sheegan wayna adag tahay ma arrinkaasi laakiin waa inaan toobad keenaa mar walba atuub toobadda inoo furan waana ilaahay u soo noqonnaa daarudunyaa joognaa maanta fursad baan haysanaa inagu dadkii adduunyada ka baxay fursad ay ku soo noqdaan ma haystaan way socdeen marka qalbigaaga mar walba ilaahay ha ku weynaado allah haddii cadamatllaahi qalbiga ay degta bay culimmadu leeyihiin biqadri khawfaka min allah yakhaafu lkhalqu yahaabu lkhalqu minka wbiqadri xubuka lilaahi caza wajalla yuxibuka alkhalqu hadba intaad ilaahay adigu aad ka cabsootid ayaa makhluuqun adiga kaa haybisanayaan hadba intaad adigu ilaahay aad jeclaatid ayaa makhluuquna ku jeclaanayaan hadba intaad ilaahay ka cabsootid kunlii kamaa uriidu akuunu laka kamaa turiid xadiis alquds ilaahay baa le sidaan raba aniga ii yeel saad rabtana anaa kuu seelay sideen rabnaa maanta inaku dadkao dhan maxay rabaan cidhiidhiga inay ka baxaan bay rabaan faqriga inay ka baxaan bay rabaan dulliga inay ka baxaan bay rabaan masaa'ibta inay ka dhex baxaan bay rabaan diiqu sadriga inay ka baxaan bay rabaan waxalliya waxa aad kaga bixi lahayd cidhiidhiga adduunyada iyo cidhiidhiga aakhira waa maxay xadhigga ilaahay qabso waa tii saxaabigii rabciya ibnu caamir uu u sheegay maaragtaanay madaxayweyntii reer furus rustum allaahu ibtacaanaa ilaykum buu rustum qayd quwaat aljeysh buu rabciye ibnu caamir baa u yimid oo loo soo diro l orodoo lasoo muna lasoo lasoo muna la soo hadal hadday dagaal rabaanna diyaar baan u nahay hadday sulxi rabaanna diyaar baan u nahay rabciye ibnu caamir markuu u yimiday wuxuu idhi annaku sidaad noo malaynaysaan ma nihin waxaana dad ilaahay adduunka uu soo saaray baan nahay soo saaray linukhrija man shaaa min cibaadati اlcibaad ilaa cibaadati rabbi اlcibaad wa min diiqi اddunya ilaa sicatiha wa min jawri اladyaani ilaa cadli اlislaam buu ku yidhi ajiib waxaan adduunyada annagu iskamanu imane ummad la soo saaray baan nahay oo nebigeedii baa lala soo saaray calayhi salaatu wasalaam sida nebi maxamed caalamka loogu soo saaray inuu risaaladda uu gaadhsiiyo ayaa annagana haddaan nahay asxaabtiisii ilaahay baa na soo saaray buu ku yidhi linukhrija man shaa si aan uga saarna kii doona cibaadada ay caabudayaan addoommaha sidooda ah oon u saarna maaragtana cibaadada ilaaha waaxidka ah waa arrinka maanta muslimiintu ay fahmi laayihiin wa min diiqi dunyaa ciriiriga adduunyada inaan ka saarna dadka lanoo keenay buu yidhi annaka oon saarna ilaa sicatiha nolosha adduunyada ballaceega iyo war gaaladu cidhiidhi bay ku nooshaa cidhiidhi bay ku jiraan muslimku markuu diinta dhab u qaatana sica ayuu ku jiraa sicatan fi risqi wa sicatan fi lmaali buu ku jiraa muminku sicu ku jira sica muminku cidhiidhi ma galayo nolosha waxaa cidhiidhiga gelinaya waa maxay waa macsiyada nolosha waxa sicada gelinayana waa taacadda ilaahay saasuu ku yidhi saxaabigaas cidhiidhiga adduunyada inaan niga saarnaan u imanay annaku oo ni saara nolosha adduunyada ballarhkeeda iyo waasicnimadeeda wa min jawri aladyaan adyaantan dulmiga iyo beenta iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo khiyaanada ku dhisan inaan niga saarno ayaan adduunka u imanay buu yidhi annaku oo nii saarno xagga cadaaladda islaamka jawri adyaan diinaha baadilka ku dhisan diinaha beenta ku dhisan diinaha dulmiga ku dhisan diinaha khiyaanada ku dhisan ayaan u inaan niga saarno niga dhex saarno oon u saarno dadka maaragta ina diinta cadaaladda ku dhisan islaamka marka rustum bay dhi aduma amiirkii ciidankaa tahay may anu mid jamaacadda muslimiinta ka mida ah un baan ahay buu waan soo tashan doonnaa iska soco socday ninbuu u yeedhay markaa rostom wuxuu ku yidhi saddex maalmood waxaan rabaa muslimiinta inaad u tagtaan ood la cuntid ood la seexatid ood eegtid deedna marka aad ii soo noqotood iiga war keentid sidii buu yeelay waa cuyuun saxaabadu ninkaa la soo diray jaasuuska way garteen laakiin may dilina way iska dhaafeen saddex maalmood ninkaa jaasuuska aha markuu muslimiintii la joogay ayuu ku soo noqday baa layidhi boqorkii markaasuu yidhi maa waraa'aka ragga aad u tagteen kuu dare bal ka warran buu ka yidhi markaasuu yidhi fursaanun binnahaari wa ruhbaanun billeyl buu ku yidhi maalintiina waa fardo oo diinta ilaahay bay u halgamayaan oo inay diinta u dhintaan bay heegan u yihiin habeenkiina waa ruhbaan oo waa suufiyiin habeenkiina waa cubbaad maba seexdaana gacmaha ilaahay hoos haystaan oo ilaahay bay baryayaan halka innagu khamriga aan cabbaynana iyaku khamriga ma cabbaan halka innaku ballanta aan baajinaynana iyaku ballanta ma baajiyaan halka innaku aan isdulmaynana iyaku cadaalad bay dhexdooda leeyihiin halka innaku aan kala sarraynana iyaku kala sarrayn ma leh kooga faqiirka kooga qaniga kooga madaxa kooga mijaha ma kala taqaanida meel keliya wax ku wada cunaan buu ka yidhi ballan hadday qaadaanna ballanta kama baxaan beenna ma sheegaan khamrina ma cabbaan sida nolosha adduunyada inaku aan u jecel lahayna inay aakhiro tagaanba iyaku ay jecel yihiin buu yidhi ajiib lain kunta sadaqtanii layamlikunna maa taxta qadamaya haataya buu yidhi aad tahay ka run sheegaaya ee sifaadkaa aad ii sheegaysid ee muslimiinta aad ku sheegaysid hadday muslimiintu sifaadka ay leeyihiin kursigayga iyo khazaanta dahabka ee hoostayda taalla maalinay qabsadaan ba raggaasi way qabsan doonaan buu ku yidhi nolosha adduunyada raaxada adduunyada ciziga adduunyada sharafta adduunyada horumarka adduunyada khayrka adduunyada yaalla walaalayaal ee dadku maanta ay raadinayaan ilaahay meel kale ma gelin ilaahay wuxuu geliyey inay ummaddu ilaahay u soo noqoto bes in ilaahay loo soo noqdo watuubuu ila allaahi jamiican maxaa ku xiga ayuhal mu'minuun lacallakum tuflixuun falaax baad doonaysaan haa soo noqda haddaad muslimiin haddaad mu'miniin ay liibaan doonaysaan soo noqda buu ilaahayna leeyahay maaha keli keli maaha jamcan jamc ku soo noqda ummaddu ha soo noqoto ha toobad keento tuflixuun falaax ilaahay baa falaax sheegay war islaamnimada ilaahay baa ku sheegay lagu liibaanayo xaya cala asalaa xaya cala alfalaax buu mu'aadinku leeyahay salaadda xaggeeda u kaalaya liibaanta xaggeeda u kaalaya salaaddu waa liibaan salaadoo la tukadaa lagu liibaanayaa meheradaada oo salaadda kugu dhaafta laguma liibaanaayo amarka ilaahay oo la qaataa lagu liibaanaa qad aflaxal ayaa liibaanay dadka iimaanka la liibaanaya salaaddii baa lagu leeyahy war liibaanta u kaalaya liibaan baa ilaahay sheegay ilaahay baa liibaan sheegaaya marka liibaantu diintay ku jirtaa diintaasina alxamdulilah innaka ilaahay diintaa uu ina siiyey uu nagu dhaliyey wallaahi dadka waddanka ku nool boqolaal kun oo jeer baa la rabaa ilahay inaan ku shukrino dal diintoodu midaysan tahay caqiidadoodu midaysan tahay madhabkoogu midaysan yahay luqadoodu midaysan tahay ayaa ilaahay naga dhiga maanta innaka waad caalamka maanta waxaa ka socda nicmaddaa ilaahayna siiyey inaan ilaal shannaali naga doonaya oon hareeraha ka wada joogno oo caammadeenna iyo culammadeenna tujaarteenna fuqaradeenna odayadeenna dhallinyaradeenna dowladdeenna shacabkeenna waxaan ku faanaynaa waa diin waxaa la rabaa inaan diinteenna ilaalsanaali naga rabaa diintaan saan ku ilaalinaynaa markaas waa inay qalbigeenna ku weynaataa diintu kow markabaadna marka labaadna nolosheenna diintu waa ina ka muuqataa oo mujtamaceenna waa inay diintu ka muuqataa dhallinyaradeenna waa inay diintu ka muuqataa wiilasheenna diini waa inay ka muuqataa gabdhaheenna waa inay diini ka muuqataa tijaaradeenna diini waa inay ka muuqataa xukuumaddeenna diini waa inay ka muuqataa mujtamac diiniya loo baahan yahay ummaddu inay isku badisho lanna zamankan maanta aan gallay waa zamankii diinta qof diin haysta unbaa badbaadiyo ogow qof diin haysta unbaa la jecel yahay zamankan waa zaman waa zamankii diinta weeyaan oo nabigeennaa sii sheegay sal allah alay wasalam almutamasiku bidiinihi kalqaabid cala aljamra waa zaman ayaa imanaya buu nebigu ihi sunnadayda ninka idhahdaa waan qabsanayaa uu la yahay nin dhamac haysta ha sii waayo fasaadkaa badanaya sharkaa badanaya sharkaa badanaya haddana sunnaha noolaanaya waa ka nebigu sheegaya ka sunnaha qabsada zamankaas waxau la mid yahay nin dhamaxaya buu nebigu yidhi dhamac ma haynkaraysid laakiin xajiso lilcaamili fiihinna ajru khamsiina rajulan ninka diinta sunnada markaa qabsada konton nin ajarkood buu nebigu yidhi yuu qaadanayaa saxaabi baa sara kacoo yidhi ma konton anna kaa mise waa konton iyo ka ah maya waa konton ninkaa buu rasuulku ku yidhi konton inika fii sunan tirmidi konton asxaabtii nebi maxameda ajarkoodii buu qaadan maanta ninka zamanka diinta qabsada fanatamasik diinteennan qabsanayna insha alla dhahda ah, dhallinyaradeenna culammadeenna camadeenna jazaakum allahu allah inaga jazaaysiiyo si soo qaabisheen kulanka caawa culimmadu ay nagu marti qaadeen annagu arday baan nahay culummo masaajidkan waa markaz markasulcilmi ummadoo dhan baa ka faa'iidaysata cilmiga halkaa culammadu ay ka bixiyaan runtii meel kastoo ay joogaan dadka af soomaaliga ku hadla masaa diiniga sheekheena jazaahu llahu khayr ka bixinayo caalamkao dhan baa ka faa'iidaysta maanta marka annagu inaan hortooda ku hadalno may hayn laakiin haddana waa alab waa nasiixo weeyaan anagu caamadaan wacdinaa inta badan tujaartu waa laba qaybood qolo waxaa jirta jumladlayaal oo badaacadda jumlad bay ku keenaan iyo qolo waxaa jirta hee tafaariiqlayaala ah. soo maha bagaashlayaasha dee haddee labadaa may kala maarmayaan ma kala maarmaan annagu markaa tafaariiqlayaal baan nahay xadiiska culummada aan ka maqalno ayaan maalinba tuulo gaadhsiinaa caamadana waxaan leenahay caamoy culummada garabhan siino seen garab culimmada u siinaynaa wixii culimmadeenna aan ka maqalno ummadda han dufayl bana camr adawsi intii nebigeenna uu ka maqlay ayuu yidhi tolkay anaa gaadhsiinaya iidir buu ka yidhi tolkay innii imru'un lamutaacun fii qowmi nin waxaan ahay dadkiisu aad u dhagaystaan nebi allah oo shaacira idir waa diray nebigu sal alla alay wasalam buu soo noqdu yidhi calaamo laygu gartay ilaahay ii weydii markaasuu nebigu ilaahay u baryey wejigiisa intaasaa iftiimaysay baa la yidhi markuu dhexdaas sii marayo ayuu ducayste wuxuu yidhi yaa rabbi haddaan maalin ku hagaago meeshaasi iyadoo way caddaanaysaa marka waxay ii malaynayaan diintoodii markaan ka baxay inay barsigaga dhacday u malaynayaane ee ilaahuw nuurka halkan iiga qaado jeedalka faraskaygaan la dhacaya iftiinka igu bedel buu yidhi waa loogu bedelay waa nin shalay islaamay ayaa ducadiisa la inna kana ducadeenna ka warrama maanta <laughs> nin shalay islaamaa karaamaadka durba ka daahiraysaa iyo nusraddii innaka diinta islaamka ku dhalanayna ma aaminsanin ducadeena in la aqbalaya maanta uu tegey waxaa la yidhi ninkaasi tolkii karaamuu la tegay karaamo le nebiga karaamuu weydiistee karaamadiina waa la siiyey waxaa la yidhi in yar baa ka soo rumaysay intooda badan way diideen markaabuu ku soo noqday nebiga sal alla alay wasalam markaabuu nebiga u yimid uu ku yidhi reer dows ilaahayo rasuulkiisii way caasiyeene habaar buuhi nebi allow ilaahay ha baabiye markaa buu nebigu qiblada u jeestay gacmuhu kor u taagay saxaabadu waxay u maleeyeen nebigu inuu habaartamaayo waxay idhaahdeen ree dows way halaagsameen maanta markaa buu nebigu ilaahu ree dows oo hadee qalbigoogana adiga haye ilaahu diinta jeclaysii buu yidhi muu habaaray mise wuu duceeyey ducadaa horraysa tufeel binu camri dawsi buu nebigu u yeedhay adigana waxa uu ku yidhi tufaylow markaad ummadda khayrka aad u sheegaysid u dhibri buu ka yidhi oo dadkaas jeclaysiiha farxin dadka eh. nahjigii dacwaddana isagii baa laga saxay waana u duceeyey nebigu labadaa buu la noqday laba sifo cajiiba dacwad ku salaysan dabeecad wanaagsan iyo duco labadiibuu kula noqday qoomkiisa can bakrati abihim reedows oo aba hurayrana uu dhex socdo ayuu nebiga ugu keenay iyakoo soo wada islaamay madiinat almunawara karaamadii kumay islaamin waxay ku islaameen akhlaaqdii iyo iyo ducadii intii nebiga uu ka maqlayna ummaddiisa u gaadhsiiyey innagana maanta intayna raggeenna halkaa fadhiya guryahan ku noqonayno waxaa laga yaabaa hadday toddoba qof aqalka ku sooyoynaysa habeenkii in ama laba ay ka tukato ama saddex ka tukato taarikusal aqal u dhex fadhiyana ka warrama marka dacwadda ma aha mas-uuliyad culammada keliya saaran hamoodina ummaddan ilaahay baa shaqada diinta ugu talagalay inay ka shaqayso dee insha allah cilmiga culimmada aan ka qaadno ee jumladda kaga qaadno inuu tafaariiqla noqdo ayaa uu diyaar ummadda gaadhsiiyo <laughs> ya maasha allah allah ina barakeeyo jazaakum allahu sidaad noo soo dhoweyseen allah inoo soo dhoweeyo kulligeenna jannatulfirdowsna allah inagu kulmiyo waxa aan ku hadallayna maaragtana wixii aan asiibnayna ilaahay baana waafajiyey wixii aan gafnayna waa gaf xagayga ka yimiday ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaynaa wasala allahu calaa sayidina muxamed allahuma aqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macaasiik ومن طاacتك ma تبلغنا به جنتك ومن اليقين ma تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا amniga allah inoo siyaadiyo iimaankana allah inoo adkeeyo dad badanoo walaalaheena ducadoon oo xanuunsana caafimaad sariica allaha siiyo qof walba haluu ka kurbaysana kurbada allah ka qaado muslimiintana meel kastay adduunka joogaan muwaafaqiin midnimana allaha siiyo sala allahu calaa sayidina moxamed